godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal bismillairaxmaniraxiimasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna markale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa talaado arbaca ayaa soo gelaysa waa toddobada bisha maarso sanadku waa laba kun saddex iy labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah wararkii ugu danbeeyey qaraxyo dad shacaba ay ku geeriyoodeen oo ka dhacay deegaanka janaac cabdaleh ee gobolka jubbada hoose dad ku dhow labaatan ruux ayaa la warinayaa in qarxidaasi ay ku dhinteen sidoo kale waxaan eegi doonaa jubbaland waxay ka hadashay weerarkii shabaab ay saaka xilli hore ay ku qaadeen fariisin ciidanka xoogga iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka janaac cabdalle xaaladda deegaankaasi caawa ayaan si guud u eegi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan waxgaradka gobolka sool waxa ay sheegayaan in dadaaladii ay wada dowladda etoobiya u burburay maadaama iyadoo kulamo ay socdaan magaalada uu dagaal dib ugu qarxay waxaa la odhan karaa eh, eh, ma haddaan waxba ka heli jirin oo badjoojintii ay socon weyday dee wixii kalena halkaasayba dee iyana ku u ah sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi karaash waxa uu ka soo horjeestay hadal uu yidhi madaxweyne deni oo ahaa inaysan ka qeyb qaadan doonin dagaalka ka socda laascanood waxa uu sheegay inuu hadalkaasi ku waafaqsanayn Eh, xoogaa baan kaga gedisanao kama qayb nihin buu yidhi eh, kamana qayb noqon doonno eh, kama qayb noqon doonnaa taas runtii xoogaa waa ku kala gedisannaho haddii loo baahdo waa ka qayb noqon doonnaa sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan shir laga hadlayay sidii dalka dib lagu soo celi lahaa soomaalida ku jirta xabsiyada wadamada dunida oo maanta ay yeesheen golaha wasiirada qodobadaas ayaan ku igi doonaa wixii soo kordha kalamaan ayaad maqli doontaan sidoo kale gabagabadan waxaad dhegeysan doontaan haystan iftimayleno dadkumahayaame ixiga joogo sidahad mafuli cabdiraxmaan keysi ayaana barnaamijkeena caawa farsameynaya waa mar xog waraysi k n n laba ciidan oo dowladda ka wada tirsan muqdisho dhexdeeda ay isku dagaalaan mhm. ayna isku adeegsadaan baasuukayaal soo layaab maahan waa gartood in al-shabaab ay isku xil saaraan la dagaalanka ciyaal ciyaalweerada iyo muqaadaraadka iyadoo dowladdu ku fiirsanayso sow cibaaro maahan waa gartood oo sidee ku tahay sow ogad sidii wadamada safka hore uu shirkoodii uga qabsoomay magaalada muqdisho inay dowladdu joojisay la dagaalankii al-shabaab marka ciidamadu hadday waayaan cid ay la dagaalamaan oo cadowa in iyagu dagaalamaan waa gartood oo haddii shabaab waayo cid la dagaalanto ka irida dalka inay mashruuc ay rabaan abuurtaan waa gartood gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay isbedelay garya garisirtay hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena xag waraysi ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa caawa deegaanka janaac cabdale oo qiyaastii konton kilomitir u jira magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dhanka galbeedna kaga toosan ayaa maanta waxaa ka dhacay qaraxyo geystay khasaare xog leh dhammaan dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadaasi waxay ahaayeen dad shacab ah oo reermiy ah qarax hore ayaa la sheegay inuu haleelay gaari ay saarnaayeen dad gaaraya afar ruux dhammaantoodna waay ku dhinteen sida warar aan ku helnay dadkan ayaa waxay u socdeen tacsi xilliga qaraxa u haleelayay gaariga ay saarnaayeen dadka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay oo u qeylo dhaamiyey ehelada dadka qaraxa lala egtay ayaa dad gurmad ahaan ugu soo socday iyagiina qarax kale lala beegsaday in ka badan tomar ruux ayaa la sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen qaraxii dambeeyey ayaa geystay khasaaraha ugu badan ee dadka shacabka soo gaadhay haddaba wararkii ugu dambeeyey qaraxyadan waxaan ka waristay waryaheena cabdimajiid cabaas aadan oo kismaayo ku sugan xasan waad maasantahay tahay goordhow oo aan la xiriira isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo waxa markaa xaqiijiyeen in dhaawacyo markaa e, qarax miino oo dad isku qoys ah markaasi lagula eegtay dhinaca iyo weliba agaga janaac cabdalle oo ka dhacay e, dhimashada xilligan waxa ay maraysaa ku dhawaad ilaa iyo labaatan qof oo marka e, si guud ah laba qarax oo markaa uga dhacday dhinaca iyo weliba agaga janaac cabdalle Eh, si guud waxaa markaa loo soo warinayaa in qaraxyadan ay ahaayeen eh, qaraxyo markaasi dhulka lagu aasay eh, inta badanna markaasi waxyeelada ugu badan xilligana marka ay soo gaartay dad isku wada qoys ahaa dadka marka hore waxaa la sheegay in ay kismaayo dhankeeda ay usoo socdeen ugana qaybgeli rabeen aas mid kamid a ah dadka qoyskaasi ku geeriyooda kismaayo halkaana ay ku haleeshay miinada ilaa iyo hadda ma jirto Eh, dhammaan dadkan geeriyooday eh, ma gawaari ayay saarnaayeen dadkan laba gawaari ayay kala saarnaayeen gaarigii ugu horeeyey waxa uu ahaa eh, nooca eh, markaasi saksiida loo yaqaano gawaarida raaxada iyo weliba kuwa eh, safarka galaba markaas ah waxaa markaa kuwii ugu horeeyey marka ay qabsatay iyaguna markaa kuwo kale oo gurmad ahaan dad isugu socday ayaa qaraxa labaad uu markaa haleelay sida dadka deegaankaasi ay markaa xaqiijiyeen ama ehelada dadkaas marka si guud ma ahana markii ugu horeysay qaraxyada miinada dadka shacabka ahi haleelaan waxaa horey markaa u jirtay badeecadii sanadkii hore aynu kasoo gudubnay sidan oo kale qaraxyada eh, noocyada dhulka lagu aaso in deegaanadaasi dhaca galbeedka kismaayo sidan oo kale ay uga dhacayeen mm-hmm. waayahay eh, si xog badan aan u ogaano labada qarax eh, kii horeeyey mise kan dambe khasaarahay ku badnaa ogaanshaheyna halkan waxaa la xaqiijiyey eh, khasaaraha ugu badan kan dambe ayuu ahaa maadaama eh, gurmad ahaan dad badan oo soo baxay uu markaa haleelay sida eh, dhinacyo kala duwan ay xaqiijiyeen marka si guud kan dambe ayaa markaa khasaaraha ugu badan ee dadkan shacabka uu soo gaara waayahay sidoo kale waxaana la wadaagta cabdimajiid wararkii ugu dambeeyey qaraxa uu ku dhaawacmay talihii qaybta saddex iyo afartanaad ee ciidanka xooga dhanka jubbaland xasan saraakiisha eh, talabka qaybka afartan iyo saddexaad oo xiriiro kala duwan aan la sameynay eh, qaarkood waxay xaqiijeen in qaraxan uu ahaa qarax nooca markaasi eh, dhulka lagu sii diyaariyey noocyada ka mid ah marka si guud waxaa naloo xaqiijiyey in taliyihii qaybta afartan iyo saddexaad genaraal bogmadow uu qaraxaasi ku dhaawacmay isaga oo kasoo baxay dhinaca iyo weliba deegaanka janaac cabdalla kaasi wuxuu waryaheena cabdimajiid cabaas aadan oo magaalada kismaayo ku sugan waxaan ka wareysanaynay qaraxyada ka dhacay janaac cabdale ee khasaaraha badan gistay maanta dhinaca kale saaka waa berigii hore al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidanka xoogga kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka janaac cabdale weerarkan oo qaraxi ku bilowday ayaa la sheegay in dhowr saacadood ka socday saldhig al-shabaab ay weerareen oo halkaasi ku yaala khasaare xoog leh ayaa ilaa iyo hadda laga warinayaa inuu soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay dhinaca kale ciidanka dowladda iyo weliba kuwa jubbaland waxaa la warinayaa in saraakiil askar dagaalkaasi ay kaga dhinteen dhinaca kale al-shabaab waxaa la xaqiijiyeen dagaalamayaal badan dagaalkaasi kaga geeriyoodeen sidoo kale dhaawacyo ayaa jira oo soo kala gaaray labada dhinac al-shabaab waxa ay sheegteen in in ka badan siddeetan askari ay dagaalkaasi ku dileen balse madaxweyne ku-xigeenka jubaland maxamuud sayid aadan oo hadlay waxa uu beeniyey hadalkaasi waxa uuna sheegay in shan askari dagaalkaasi ay kaga dhinteen tira toban garaysana ay ku dhaawacmeen deegaanka janaac cabdalle gaar ahaan xiradii la weeraray ayuu sheegay inay ku sugan yihiin hadda ciidanka dowladdii kuwa jubbaland xaaladuna ay tahay mid degan saatii aroortii hore waxay khawaarijta ahaa janaac cabdalle bays ciidamada soomaaliya ku haya soo weerareen halka janaal cabdalla ah oo goob muhiim ahayd oo hore ayaga looga qabtay marka weerarkaas ay soo qaadeen sida caadadooda ahayd qaraxyo isxagxiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen alla ku mahadsan ciidamadii soomaaliyeed halka joogin way iska difaaceen khasaare waa dhacayaayo haddii ay ku talagaleen ayagana labada dhacba laakiin waa la iska caabiyey saldhig weyn bay ciidanka meesha ku lahaayeen qaraxyo isxagxigay kusoo soo maaragtay kusoo hajumeen oo ciidan weerar ah taasoo maaragtay annaga horeba aan ugu tashanay inaanu xanabiyo badan loo sameeyey si looga hortegi lahaa dhagartooda maadaama dee deegaano fara badan iyo goobo badan oo ciidamada soomaaliya ay joogaan ay hore saa u isticmaaleen wixii laga bartay baa halkaas lagu fuliyey marka xanabiyadii la dhigay oo ciidanka ku ahaa ayay eegeen qaraxyadoodii iyo hawlihii ay wadeen oo dhan ku fashilmeen runtan ciidanka waa la dagaalameen raggiisii alha ku dhintayna waa jiraan kuwa ku dhaawacmayn ilaahi u booqdheeyo kuwa dhintayn haddii sidii culammada soomaaliyaba ay fudwootay waa jilagalayaal ayagana haddii khasaaro badan ba soo gaari hadda ayaga hadii dad ayna ka naxaynin oo dhalinyaro ah oo maskaxda ka khaldeen oo ayagaba isqarxinayo o isaaminaya weeye runtii nasiifdaradaas way dhacday laakiin waxaa xaqiiqo ah in laiska caabiyey ciidankana uu goobtiisi joogo saldhigiisina uu ku sugan yahay ciidanka dhinacan eh, ilaa shan eh, qof allah u ayaa dhimasho ah dhaawac dhowr iyo tobanna waa jiraan eh, laakiin xaggaasu dhimashadu ku badantay maadaama hadday weerar ahaayeen iyaguna qaraxya ay baqaararba isqarxinayeen dad aad u tiro badan baa meydadkoodii hadda la ururinayaayo halkaas ay kaga tageen dhaawac fara badanna waa jirteen ciidamada intaa uguma anharina way dabagaleen oo ilaa hadda hawlihii way sii socdaan howlgalkii iyo maaragti lasii dabagalo dhalinyarada halkaas ay ku halaageen haddii midka af sheeganayo banaankaasuu joogaa dhalinyaradii soomaaliyeed oo masaxada ka khalday ayuu halkaa ku halaagay waxaa muuqataa inuusan waxna ka naxaynin waxna uusan ka fekeraynin wuxuu sheegaya in ay been tahay marka arrintaas waxba kama jiraan inamaha yaraa ciidanka jubbaland nabad jubbaland ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta afartan iyo saddexaad oo halkan ka howlgasho way u dhammaayaan ciidan soomaaliyeed oo maaragtay hal difaac oo weyn oo xiran oo saldhiga ku wada jiray ahaayeen marka danab waa qolada hadda sii daba socoto oo ayagana gurba dambey ku tageen oo mar dambe oo maaragtay dagaalku dhammaaday ayaga waajibaadkooda waa inay falowgareeyaan ama dabagalaan galaan marka taasay iyaga ku howlan yihiin marka ciidanka soomaaliyed oo u dhamaa halkaas waana ciidanka xoogga dalka iyo ciidankii daraawiisha jubbaland iyo madaswiti jubbaland buu iskugu jirin qorshuhu waa in haddee nimanka khawaariijta ah dalka laga qabto ujeedkana loo socdana beyska ugu weyn oo jubbada dhexe weeye in laga qabta iyadoo iskaashi daacyo badan la samayn doono madaxweynaha soomaaliya inuu noo yimid taliyaasha ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigna noo timid marka waxaa la qorsheynayaa weerarka kama oo jilib iyo maaragtay go-aale iyo saldhigyada waaweyn oo muddada ku raageen looga qaban lahaa marka janaac abdallana baysaska halkaa looga duulayo bayska ugu dhoweeya oo maaragtay istraatiijiga mudnaanta koowaad buu kan dalka laga xoreeyo wejiga horena waad ogtahay shabeellada hirshabeelle iyo galmudugba guulaha laga gaaray marka wejiga labaad in jubbaland iyo koonfur galbeed sidaa oo kale tillaabo midaysan oo dagaal loo dhan yahay la qaado ayaa la qorsheynayaa aagag fara badanna ka imaanayo ma aha ciidanka soomaaliya keliya saaxiibo badan oo naga caawinayna way jirtaa haddii alla faraynta jubbooyinka iyo koonfur galbeed oo boysas waaweyn ay kuleeyihiin marka qorshaha la sameeyey waana soconayaa anaga mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad way noo tahay in arrintaas maarata si kama dambaysa ah loo xaliyo dadka deegaanka way ka qayb qaadanayaan haddaba way ku jiraan bulshada maxaa yeelay bulshada ayaa ka yimid kacdoonka marka bulshada hadday ahaan lahayd inay ciidamada kaalmeeyaan xogta siiyaan cadowga inuu ku dhex gabaday diidaan intaba waa kaga qayb qaadanayaan laakiin jubbaland waxaad moodaa inay ka gedisan tahay deegaanadaas hirshabeelliga galmudug oo bulshada miiga inta laakiin la gaaro qayb ka qaadan doonaan haddii horena jubbaland dagaalkan muddo dheer baan bugu soo jirnay oo waan ognahay nimankan dhagartoola iyo fursadaha lagaga faa'idaysan karo waxa laakiin maalmihii dambe laga faaida waxay ahayd intay isuurursadaan duurka kalaan haddana aan la filaynin oo ciidamada ka fog agaga furmaha intay u dabamaraan ay maaragtay saas oo kale faraxyo iyo si ciidanka daawac xoog leh ay maaragtay ugu sameeyaan marka taas waay arrimadan kale waxa weyaan bays kastoo ciidanku leeyahay in la sameeya xanabiya qaraxyadaas looga hortago waxa ay hadda waddooda kusoo urtayna waa miino iyo qarax iyo dhagartaas ay samaynayaan wey marka wax badan way aragnimo oo laga helay ayaan hadda annaga dabakhaynaa oo janaax cabdallada ay qayb ka tahay in lagaga guulaysa kaasina wuxuu ahaa maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo la hadlay v o a waxa uu ka warbixinayay dagaalkii ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland oo dhinacii al-shabaab saaka ku dhex maray deegaanka janaac cabdale oo qiyaasii konton kilomitr u jira xarunta gobolka jubbad hoose ee kismaayo lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran barnaamijka xog waraysireedii ayaad la socotaan iyadoo dowladda etoobiya waday dadaalo ay ku doonaysay in lagu joojiyo dagaal ka socda magaalada laascaanood ayaa isiimada dhaqanka ee gobolka sool waxay sheegayaan in dadaalkaasi uu muuqdo mid burburay maadaama ay sheegeen in somalilan weli duulaan ay ku tahay laascanood waxgaradka gobolka waxay xuseen in saraakiishii ka socotay etoobiya ay hordhigeen inaysan wada hadal eh, qaadan doonin ilaa ciidanka somalilan joogaan laascanood sidoo kale waxay ka biyo diideen in ciidamada deegaanka laga soo daabulo furiimaha dagaalka cabdirasaaq xasan falaalug oo kamid ahaa waxgaradkii kulankaasi ka qeybgalay ku sugan garowe ayaa la hadlay waxaana wax ka weydiiyey waxa kusoo beegay iyada oo kulamo ay socdeen etoobiyana dadaaladaasi ay waday waxa keenay in dagaal mar kale laascaanoo dib uga qarxo iyadoo maalmo deganaansho ah ay ku jirto magaalada ah, bismillahi raxmaan raxiim asalow ah, adiyo kooxdaada dalxiisbaa waa salaamaya iyo way jirtay eh, in aanu shir kula gallay eh, garowge wafti ka socda ethoobiya eh, arrintaasna nimankaas waftigaahay waxay ku horreeyeen egeysa hadisay soo mareen waxay yimaadeen garoowe innagana ay nagu ballamiyeen waanu tagnay waxay noo soo jeediyeen muhiimadeedu waa ahayd saddex qodob mm-hmm. eh, xabadda in la joojiyo ciidamada in la kala qaado iyo in wadahadal la bilaabo haye eh, anagu sidoo dee cid weliba ogtahay inagu marna weerar maanu ahayn mm-hmm. eh, xabad iyaduna waxay ahayd mid difaac ahee mid weerara ma ahayn mm-hmm. waana lasoo weerarayay iyadaoo nooc kasta oo hubka kamid a naloo isticmaalayo ay ka maqan tahay diyaaradaha iyo misilka bacdaha la yidhahdo waaweyn ka maqan yihiin laakiin misil kaleba la isticmaalay mm-hmm. nimankaasi ay u isticmaaleen magaalada iyo dadkaba taa waxaanu kula jawaabnay anagu waxbadna ma ridayn haddana ridinmayno ilaa haddii aana lagu soo ridin marka macnaheedu diyaar baan u nahay xabad joojinta qaadistana mm-hmm. de anagu ciidan la qaado ma hayno ciidankani meeshani waa dadkii deegaanka oo isdifaac ku jira wadahadalna inta diyaar baanu nahay laakiin intaas nimankaasii ay ku jiraan deegaankayaga ay ku jiraan wadahadal suurtagal maaha mana macquulna ma noqonayso in wadahadal laga furo iyada oo qorigii iyo xabadii aynu ku saaran yihiin oo subax walba ay dee dhacayso suurtagalna ma noqonayso anaga intii aanu isl markaasi way nala qaakeen waxayna la noqdeen bisii aanu ku nidi iyadigaana ilaa wax laga sugaya wafdigan ka socda etoobiya ee garow aad kula kulanteen isimadiina keliya miyaad kulanka ku sugnaa mise waxaa jira dad idinka baxsanoo amba ha noqdaan madaxda puntland eh, oo qeybka ashirka jimada iyo iyo gudigiisa iyabaa kulanku ahaa puntland kamay ahayn shirkaa qayb kama ahayn iyadu siyaaro gaaraa u shishireen anagu ma naqaan oo danahooda kala cadfashireen laakiin hawshan s ka taagan iyo kudanka sool puntland kulankeeda qayb kama ahayn sunada iyo jidka saddex iyo soddonka qayb kamid ah mubaashirkaasi ka qayb galay inta loogu yeerayna intaa uunbaa ahayd cid kale oo cid kale oo door kulahayd ma jirin hal kulan keliya miy ayaa lateen saraakiishan etoobiya ka socday mase waxaa jira kulamo dhowr jir dhacay may hal kulan baa miyaa haye waxba la iskuma khilaafin wuxuu marka la isku khilaafo baa wax maxaan ku dhahdaa shirku dheeraadaa ama jiitamaa ama waktiyo kale la isugu soo noqdaa laakiin de shirkana ma dheeraan wax iska cad oo wax waliba ay cad yihiin bay ku ahaa mm-hmm. annaguna waxyaalo cadcad baanu la tagnay oo caqliga saliimka ahi uusan eh, diidi karayn eh, iyaguna niman wax kala garanaya ama dalka iyo deegaankaba yaqaan bay ahaayeen oo nagaba xogron haday doonaan oo xog aan u dhimani aanay jirin waa qaateen markiiba wixii aan jeedin Eh, waxay noo soo jeediyaan de wixii macquul ahaa iyo sida ihigalasua ka dhacay wy waxyaaba inay soo jeediyeen maxaa ka ahaa run lama odhan karo waxaa soo jeediya hayo de wuxba saddexdaa qodob aan kuu sheegay bay ahaayeen mid walibana sidaa aan kuu sheegay buu u dhacay eh, marka wax laisku soo celceliyey ama laisku khilaafsan yahay masjid eh, waxaa jirtay saddex qodob ba inaga codsadeen iyaga oo aada inoo sheegta hadda marka ciidamadii in furiimaha dagaalka eh, laga soo daabalo iyo weliba iyagoo ciidamadii somalilan ay ku sugan yihiin laascanood inaysan wax wada hadala ah dhankiina aad geli doonin marka siday idinku muuqdeen markii aad shuruudaha hor dhigteen marka eh, hore waxaan ku horeysiinayaa arintii haddii ay musuli gruubkiisa kula soo heshiiyeen inuu xabadda joojiyo horta xabaddii ma joogsan oo shalay dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacday saakana xabadii bilaabatay sagaaladii bay soo gaadhay galabta casharkiina dib bay u bilaabatay iyagaana mar walba sidii iyaga dhaqanka u ahayd soo bilaabayay ah, waxaa dheer waxay soo gelinayaan ciidamo farbadan farbadan bay intaa kusoo baabulayaan waxay teergaraynayaan habeen walba inay magaalada eh, korayaasha si guuraa ugu soo galaan mhm. iyagoo soconaya marba waxay kusoo guldhacayaan difaacii magaalada eh, marka may higelin xabad eh, joojintii maantana waa maalintii saddexaad bay ahayd oo ee muusena ka hor bay saakeen waa maalintii shanaad ma maalintii afraad marka horta taasi maba hirgelinba dee xabadii weli waa socotaa waay wafdigan ka socda etoobiya markaad la kulanteen kulankii ugu horey aad yeelateen oo soo gabagaboobay ma waxaad ku ballanteen inaad kulanka la yeelataan may iyay iyadu wixii aanu ku nidhi dee nimankani arrinta marka wax la dhexdhexaadinayo cid is hayso baa la ysaga dabqaadaayo kulamada la isgula noqnoqdaa markii hore xaggaasay ku horeeyeen iyo hargeysa way soo wada hadleen annagana way noo yimaadeen waanu wada hadalay markaa dee tashigaasi iyagu u yaalaa annagana nama oran kusoo noqonaynaa iyo madhabada igusoo noqonaynaa horta marka hore de waa dhegeysi dhegeysto waxa ay qabto iyo sida waxa ay doonto Eh, lascanoodda muddo maalmaha ayay deganayd wafdigan etoobiya ka socdana somalilan madaxdooda ayay la soo hadlayn oo hargeysa kula kulmeen idinkii garow ayay idigu arkeen kulamaa dhacay dadaalay wadeen kadib dagaala haddana magaaladii dib kaga bilowday marka dadaaladooda wax muu muuqdaa in eh, uu noqday halbacad lagu lisay waa run eh, eh, xaggaasay kulanka kasoo bilaabeen way soo wada hadleen sidaasuu sheegay annagana waa wada hadalay eh, waxa uu laga hadlayey oo number one u ah waxa weeye in xabad joojin la sameeyo sidaasuu sheegay xabad joojintii la hirgelin dhinacoodayna dhinaca muusena ka jaban tahay oo weli dee wataa xabadii socota oo aan ku sheegayo iyo dhaawacba ay jirto waxaan is anagu dhinaca yaga inaanu mar walba ilaalinayno xabadda oo eh, aanan xabad bilaabayn haddii ay soo bilaabaanna iska caabinno iyo ficlin mooyaane aanan weerar iyo dagaal kale soona ku wadin iyadoo waxyaalo badan inuu furan yihiin haddana waanu ka fikrinaynaa in maashii socoto ilaa iyo laga gaadayo deequusta eh, marka arrintaas waxaa la odhan karaa eh, ma haddaan waxba ka heli oo xabad joojintii ay socon weyday iyo wixii kalena halkaasay baadee iyana ku fureertaasaa u ahay marka ilaa iyo hadeer wax dambeyn doona ma naqaan laakiin arrintaasi waxayaa tahay joojintii ay meesha ka baxday oo nimankaasi ay meesha ka saareen nimanka waqooyiga ka yimid oo ciidamadan iyo maleeshiyoodkooda meesha ku haystaan uma socdaan axmed joojin iyo nabasoonna inaanay u jeedinba kaasi wuxuu ahaa caaqil cabdirasaaq xasan falaalug oo kamid a ah waxgaradkii wafdigii ka socday etoobiya kula kulmay magaalada garoowe waxayna etoobiya ilaa hadda ku dadaaleysaa in dagaala ka socda magaalada laascaanood la joojiyo iyada oo labada dhinacba wada dadaalo ku aadan kulamo ay la qaadanayso sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa balse ilaa hadda ma uusan dhaqan gelin baqyadii kala duwanaa oo etoobiya kasoo baxayay kulamadii dhacayay dhinaca kale axmed cilmi karaash madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland mar uu maanta hadlay wax uu soo hadal qaaday dagaalka ka socda magaalada laascanood axmed cilmi karaash waxa uu sheegay inuusan ku waafaqsanayn madaxweyne deni hadalkiisii ahaa eh, in ay ka qeyb ahayn dagaalka ka socda laascanood kana qeyb qaadan doonin waxa uu sheegay inuusan ku raacsanayn hadalkaasi oo mar walba ay garab joogaan dadka deegaanka ee la dagaalamaya ciidanka somalilan ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa shakiga hareeyey in dib u dhac uu ku imaan karo wakhtiga doorashada ee madaxweynaha puntland waxa uu ballan qaaday in wakhtigii saxda ah ee lagu talagalay lagu qaban doono doorashada dibnana aan loo dhigi doonin midna wau sheegee dadku wuxuu ka shakeeyaa gaadi caanlayan xagguu ku istaagi doonaa ama muraado kale uu leeyahay waxaan idiin sheegayaa geeddi caanale wuxuu ku egyahay oo eh, hadda wakhtigan hadda xaadirkaa dowladaha hoose dowladaha hoose in lagu dhiso oo laysku doorto eh, baarlamaanka iyo dowladaha kale iyo way inoo dambayn doonaan ma filayo in laga gaadhsiin dowladda waxaaba inoo hadhay eh, ya wakti yar ayaa inoo hadhay wakhtigaana lagama gaadhsiin marka ciddii ka shaki qabtay oo weliba Eh, maxaa tahay madaxda sare eh, maxaa u qarsoon waxaan idin waxba nooma qarsoona mana dhici kartaba eh, wuxuu ku joogsan doona ciddii kale ee naga dambaysa ayaa ayaa ayaa maxay dhammaystiri doonta haddii alla yadhi taana waa idinka shaki saarayn sacanoo dagaal ka socda waad la wada socotaan runtii waxaan u mahad celinayaa dadka ka qayb galay ee shicibka ah ee tolka ah ee ka qayb galay naf eh, iyo maalba aada baan ugu mahadcelinayaa eh, waxaa jirta waan cambaaraynaynaa runtii dadka shicibka ah ee madaafiicda maxay ahayd muddada hadda bisha ka badan madaafiicda lagu gumaadayay ee eh, janisaydka ah aad iyo aad baan u cambaarayna waxaan soo dhoweynaynaa dowladda aynu maxay tahay dariskana etoobiya oo runtii ka shaqaynaysay nabadaynta iyo inay joojiso Eh, dhiiggaa qulqulaya aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa eh, waxaan maqlayay runtii bosishanka puntland dhowr goorna waa la sheega oo wasiirka arrimaha gudaha eh, iyadoo qoraala iyadoo afaba dhowr goor buu sheegay waxa kale oo isna caddeeyey madaxweynaha siciid cabdulaahi deni oo habeen dhoweyd khudbaddiisii ku daray bosishanka ay bosashankaa waan ku raacsannaa bosashankaas waa wuxuu yidhi annagu kama qayb nihin eh, xoogaa baan kaga gedisanno kama qayb nihin buu yidhi eh, eh, kamana qayb noqon doono kama qayb noqon doonnaa taas runtii xoogaa waa ku kala gedisannaho haddii loo baahdo waa ka qayb noqon doonaa waayo ma eegan karo ma eegan karo dadkii buntland reer buntlandka ahaa oo la gumaadayo lama eegan karo laakiin hadda baahidii iyagaa ku filan wakhtigan xaadirka ah laakiin haddii loo baahdo waa laga qaybgelaya waxaa noo ogolaanayaa stoorka stoorkay ku taallaa inaanu xuduudaha aanu maxay tahay daafacno iyo dadka reer buntland taana intaasaan ka odhanayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi karash bal markan haddaan egno shir maanta ay yeesheen guddi hoosaadyada golaha wasiirada soomaaliya ayaa looga hadlay qaabkii eh, loo soo celin lahaa soomaalida ku go meelo badan oo adduunka ka mid a ah, kuna jira xabsiyo kala duwan xabsiyadaasi oo qaarkood ay dhibaato ku haysato soomaali badan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac oo shirkii maanta guddoomiyey waxa uu xusay in xukuumadda ay ka go-an tahay sidii soomaalida ku xiran xabsiyada kala duwan ee adduunka si nabada lagu soo celin lahaa dalka gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintiini kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay la layidhi eh. dartiis adigoo u liita eh. dawana uga baahan caashaq eh. qofkii ku dabiibi waayey dhagaha kaa sii dabooshay haddana adigoo danaystay dib an u midowna taagan markaaga haddaad ku diiddo xumaan iyo maahan daadis dembina kaa raaci maayo waar waxaa kaloo la yidhi dawa male nafuu helay dibna uma bogsooto dabaylaha iflaasida dibindaabiyadiisi hakadoonad hoobaad diidda hoobaad doonad inoo ka diida dantaa ka jarta aryadhaha waxaa kaloo la yidhi dal dalkaaga ahayn dareen ku joog waay war kalamaanay daayinka lagama rajo dhigee waxaa kaloo la yidhi soomaali allow mideeh colaadda allow ka saar xumaanta ka suuliyo samaanta allow jeclee dagaalla sokeeye iyo saf iyo diriir laysku dilo dhibbaa ka siyaadayee allow solonsii talada middii subanoo habboon wargaboosow amiina waxaa kaloo la yidhi soomaalidu waa dad siman sinjiga iga oday waa mid qura sokeeyiya waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma seegane siyaasa kala qoqobay haho bashiiro waxaa kaloo la yidhi sareeda hadday ku waarto hadday siliciyaa dhib mudato samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale warkalamaaney siyaasadii gabayaad ku waalateene maanta waxaan idiin hayaa toban xikmadood oo laga hayo adlof hildler kow waxa uu yidhi marka aad ku jirto iftiinka cid kasta adigay kula socotaa ama kula jirtaa haddaad samugdi gasho xitaa hadhkaaga kula socon maayo waana taa nolosha dhabta ah laba waxa uu yidhi noloshu waa sida kartoon jukolatis ah mana garan kartid waxaad ka helaysid saddex wanaaggu waa maalgashiga qura ee aan weligii lagu khasaarin afar aamusnaantu waa waxa qura ee aan la mamnuuci karaynin shan haddaynan xadidin lacagaheenna iyagaa ina xadidaaya lix noloshu waa sida muraayadda haddii aad weji bal ku fiiriso iyadana weji xun bay kugu eegaysaa haddii aase dhowlcaddayn ku eegtid dhowlcaddayn bay kugu soo celinaysaa toddoba weligaa ha aaminin qof kasta oo aan lahayn ugu yaraan hal dhibaato ama hal dhaliil siddeed waxa qura dadka caajiska ahi sida dhaqsida ah u qabtaan waa inay daalaan sagaal ogow haddaad mid ka mid ah sirahaaga u sheegto qof waxaad siisay waran uu kugu mudi doono maalin maalmaha ka mid ah toban waxaan kuu soo jeedinayaa buu yidhi inaad dagaalka geshid ee kuuma soo jeedinayo inaad jacayl geshid waayo dagaalka ama waad dhiman ama waad noolaan balse jacaylka noolaan maysid dhimana maysid war waxaa kaloo la yidhi ah. dhulkannaga geedaan u dhalan kuna dhex noolaaday ah. dhuumashana isaga soo degoo xidida dhaadheer leh ah. oo dhoof ku yimid baa jiroo laayay dhirihiiye dhab ahaan dadkana waxaa ku jira qaar dhiggiis ah emaddarow soomaalidu dhammaan dhabtii waxay rabaan wow uu dhimanayaa wow dhimanayaan ya dheegi jari waalmadayo aniguba waxaan maqli jiray ah. soomaaliyo dhankeedii eh. dhawaaq farax le mooye dhiilna kama sugaaye warwaaqlow dalkiioo dacwaha wuxuu yidhi eh. dalag laygu beertiyo durdur laga cabaayiyo dhirta daaqa bixisaba laygama dulweynine eh. dadka igu dhex nool baa damiirkiisu dhimayoo dibad iga jeclaadee dirin eebbe fidiyiye waxaan ahay madaalaan war allahu cabdulla abuu cabdula wuxuu yidhi dekaddi iyo daaqi iyo hadday deris yihiin beerti dafaqsiga maxaa kuugu wacan dawlada tahay war kalamaaney wiil yar baa wax uu su'aalo weyddiiyey nin aday ah oo waayo arag ah markii horraysana waxa uu yidhi awowba hebel waa nin tolnimo badan maxaa laga wadaa duqii baa waxa uu yidhi awow haddaad maqasho hebel waa nin tol ah waa nin siddeed isnacbi isku wada oo isku tala oo ka jira una diida inay kala tagaan laba wiilkii haddana waxa uu su'aalay awowe maxaa laga wadaa hebel waa nacab nacab duqii waxa uu ku jawaabay hebel waa nacab waxaa loola jeedaa waa nin afar is-ogol kala geeya oo kala qoqoba ilaa ay noqdaan neefaf kala lumay oo mid walbaa cidlo waraaba ku cuno saddex wiilkii haddana waxa uu weyddiiyey awowe waa maxay tolnimada lafteedu waxa uu ku jawaabay awowii tolnimadu waa saddex nin gardaran qabashadii nin gar leh garab istaaggii iyo nin gooman garashadii afar waxaa la wey weydiiyey awowo tolnimo maxaa dumiya maxaase dhisa waxaa loogu jawaabay tolnimo waxaa dumiya nin ismahdiyey ha isku mahdiyo wiilal ama hanti ha isku mahdiyo waxaa tolnimo dhisa buu yidhi tanaasul ragaan isu tanaasulin ma tisqaadayaan mana tanaadaan mana taliyaan tolna ma ahaadaan awoowe kadib haddana waxaa la weyddiiyey tol jabkii waa maxay waxa uu ku jawaabay tol jabkii ma aha cadow kuu habsa guursada ma aha hoolo dhaafa ma aha abaar iyo cudur ku dhaca ee tol jabkii waa marka ay taladoodu gacanta u gasho doqon dan leh oontooda tolaynin ee tiisa tolanaya iyaguna ay moodayaan inuu tooda tabcayo ugu dambayn waxaa uu weyddiiyey tol yaa hoggaamin kara waxaana loogu jawaabay waxaa hoggaamin kara nin cayda ammaan u qaata ammaantana in loo duurxulaya u fahma xoolihiisa iyo kuwoodana isugu dara ninkaas ayaa toldhisa oo hoggaamin kara hadda idinka idintallaahe abdikuusow runtaa wali leeray aqaltiir la'aantii keligiisma taagme haddaynaan istaakuleen tabar yeelamayne katashada tashada adawo isku tiirsanaada war waxaa kaloo la yidhi tabantaabadiiyo isku tiirsanaanbay gacmuu tamaar ku yeeshaan war kalemaanay war ma haysaane jannaay cabdalla xero ciidanka xoog ku lahaayeen waa lagu dheelmaday bayraqdaar mayaa loo diray war al-shabaab dhagartoodii iyo dhibka waa ku niqiine ciidankii ma dharbaaxay maxay dhowranayeen horta ma iska dhacsheen weligiin kalemaanay warka waa dharartaanoo weliba waad dhabjisaane weerar qaraxyo ku bilowdaa lagu qaaday baa layidhi ciidankeennana waxaan kula yaabay xeradaa loogu yimaad waxna kama bartaan dheelmadka cadowga waa la daba joogaana waa dhahnaa mar kasta wa iska dhicina waa iska difaacna oo cadowgii waa jabinnana waa caadadeen waa fashilayna weerarkay soo qaadeenna waa warkeenna laakiin waxaan marna la aqbali karin in xabadu ka bilaabato xerada ciidanku degan yihiin aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how waxaa cajiiba in coolaad loogu ciyaacara nabdoon waxaa cajiiba in coolaad loogu ciyaacara nabdoon coolaadiyo abaar kowdhi ana iyo nabad labadhehadbakiyaad cugati calooshaada eh. geliisa cadilka eh. aqbalaya codsiguyuu ku siigili war kalamaanay war ma haysaane eh. madaxweyne xasan sheikh iyo madaxweynihii ka horreeyey maxamed cabdulaahi farmaajo qadar bay ku kulmeen baa la yidhi ayagoo isaag fadhiyana anaaba arkay mar kale inay tartamaan miyay ka wada hadleen waar waad waalan tahay kaasi galbay mid kale mooye ahayn eh. gacma saara lisku eh. soo dhoweeya runta laga siqaaya saasahaytay masaxanayti warwad falantiina warka hayga qasanine eh. odayaashu inay kulmeen baa xaqiiqa ah waxay ka wada hadleenna lama socdo xantuna waxay leedahay labada oday kuma ekee macaafahad iyo faarax baa kulmay xan kalena waxay sheegaysaa kulanka odayaasha qadar baa fududaysay xan kalena waxay sheegaysaa isku shaandhayn la filayo inay dhowaan dhacdo inuu damac uga jiro akhyaarta yaabay waxaan arkay dad badan oo soo qoraya madaxweynaha oo booqday madaxweynihii hore sida iga muuqatay sawirradana madaxweynihii hore waa caafimaad qabaa booqashada cid xanuunsan baa la booqdaa marka madaxweynaha soo salaamay madaxweynihii hore ma dhahaan dalkiyo ku kulumeen haaladiis haddii la giimeeye siyaara yal eretaas amal oo dhaqanka siyaasadda soomaaliya madaxweynihii hore wadan uu joogo hadduu madaxweynaha shaqaynayaa tago waa soo salaamaa mar kasta war shantii sana la soo dhaafay laysma soo salaami jirin war shantii la soo dhaafay xataa haddii janaasa iyo tacsi lagu kulmo laysma salaamayn war madaxweynuhu asaga hore u sheego iska aarsi ma jiruu yidhi war gafuura miinadlanjiya dhibay uhuru kenyaatan aad salaanto magaadna warwar mahaysiina agaasimihi hore madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed wargadaha saaree masiir saxaafadeeda gobadi war dulyar dulmi kama dhammaado oo waraysi siiyey waxaa la weyddiiyey kursi uu kabiirkaagii fahad ku jabay maxaad u soo doontay ood soo raadisay wuxuuna ku jawaabay anii isagaba farmaajaa kabiirkeenna ahay war cabdinuur farmaajo laftirkiisa in doorashada looga raayay ma oga miya langi maalin wiinar tutoomoy unna sirbiya ayaa ku dhiiday war kalemaanay war mahaysiine doctoorka boolso saddex sana ka hor saxaafadda lahadle wuxuu yidhi madaxweyne kursigaaga uma socdo laakiin waa kula talinayaa xaaladda sool iyo sanaag haddii aanad wax ka qaban waa ka sii daraysaa cali khaliifna waan ogeyn meesha aad marisay maantana waxay joogtaa halkii gaariyo ahayd dhalaal baa iman doonta dadka sood awdal ee aadanu hakrateen raacdadoodu adkaato lagu raajaylays saddex sano way dhowdahay gaariga sagaashan iyo buu sidaa yidhi soomaaliduna waxay tidhaahdaa tala waa yeel haddii la qaato weer arma cuneen war kalamaanay qaranka somalilan warka ma haysiine labadii xusbi ee muuse bixii abaabulay uu mida taash madax ka ahaa midna xagla towsiye madax ka ahaa labadiiba way ka tanaasuleen waxay yidhaahdeen muuse iyo maamulkiisa lama shaqayn karo war faratoon iyo koore iyo indho waa rag daacadahoo dowladda somalilan la shaqeeya war magaboosaa kuu sheegay aryaadhaha war ma haysiine madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tiifiga aljasiira warees aastay wuxuu yidhi soomaaliya ma aqbali doonto dalkeeda ajnabi ku soo duulay in dalkeera dal kale looga duulana ma aqbali doonto wadammada afrika iyo kuwa carabtana wada shaqaynaa naga dhexaysa mar la yidhi shabaab ma wada hadlaysiinna wuxuu yidhi inti soomaaliya ee fikirka qaldan inay ka laabato u diyaarsan waa wada warrami karnaa laakiin ajaaniibta wax warhu nagama dhexeeyaan warkalemaanay war ma haysaane geedda soomaalida la yidhaahdaa iyadaa isu dhammaynaysa inta liidaan dhowaan tegay makhaayadaan fadhiistay waxaa la yidhi fiishna ruwey ma kuu keena kadib markaan ka soo cadhooday oon makhaayad kala tegayna waxaa lay keenay moos turkiga laga keenay markaan kaana ka cadhoodoon makhaayad kala tegayna waxaan haynaabay dhaheen ukun ama beed isbayn laga keenay taana markaan ka cadhoodo makhaayad kala tegayna waxaan haynaabay dhaheen asalaata maaraadka laga keenay waxaasoo dhan markaan inta ka cadhooday xaafadaydii ku noqdayna anigaan bowar iska hayna ilaan ilaanyaaye itoobiya laga keenay ayaa cuntada la iigu sameeyey marka waxaa ii caddaatay ilan dadka keliya maaha xitaa cuntadiina inay qurbajoog noqoto war xildhibaan madaxuu xanuunay ayaa diyaarad inta raacay oo barashtimaal waxa u doontay nairobi war dadkaanu afariyabaatanka saaxanna la caawiysay u lahaayeen macalganacsatadoodii wax dalkooda yaalay u soo gadaan war ma hayside hilib idaadoo dibadda laga keenayaal war kalmaanay war ma haysaane soomaalidu sootay ku mahmahday waxaan ku cuninba waa la cunaa war dadkan anigu waa la yaabay caqligana ma loo keenay war ma yukrayn ba laga soo dhoofiyey maqamadii meel kale ka baxa nimiyo walwalba may dhibayinka dolan dharax bitaanga isi abitaanga imbeh isi yalayin dharaayi kajogu biyayleylahanshiide warwar mahaysaana dadkii beeraha falan jiray intay soo barakaceen baa xerye loo sameeyey bil kastana taleefonkooda lacag loogu tuuraa marka waxaan u maleeyey midka soo barakiciyey ka lacagta u tuurayaaba inay u heshiiyeen dadka hayay jiifoo jaqmiya waraan jagjagdingma gorane yiifoy waana jaradheelalere warmadow qofaan wax kaa sheeginaacayda kuma bannaana war dadkaasu meeshay ka soo barakaceen mid uga haray wuxuu yidhi mooye iyo maxaar iyo kal iyo mudcanoo heesta maaw iyo masaar iyo midiyo midigta ii taallo maalis iyo magaadiyo anoo aqal mugweyn weyn heesta marda iyo mariin iyo dhig iyo udub ku miisaaman maamuus wanaag liya anoo meeldugsiya seexda anoo mayrageel maali jiray maalna dhaqanaayey madadaalo beeniyo ma raba mool la ii qodo ee eh? marti cayr u noqo ma anoo heesta mahaddan war waxaa kaloo la yidhi nintiisiiba daayacay kan kale dugsanaya ani iga la doqonsane fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidinta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday lama eleeno dadkuma hayaame bixiga joogo wiirlaanta baxdeeno dhirmayleeno dadkuma hayaame riixiga joogo sidahad mafuuli xilgowdka luulato awalguma gaadhin

aad xambaartii xaanidka siiseoradada jaqsiisi abibaan xisaabiyo ila lagu helayne markaad nin hiilo laga boqo hashiisiyo adigala shaabaa lagu xasuustaa jaqsiisii adibaan dhashaaba oye lagu xasuustaa

dheggiisa habaqlu soo halliyu cayntiisa lama qura dharshaaba waya lagu xasuustaa Thank you.

iyo garta ubiyaqaano

markaad hubalcaan dacabkaiyo ilada markaad hubalcaan dacabkaiyo hilada hadaba hagaajiyo sidiisa farshaxaano habdacaya lagu dabaa bihibaa usiiyu hawraarta lagu xasuustaa dumariyo haweenba dulol lagu hawaysaa wa lagu hamiyey weyn dumariyo haweenba dulol lagu hawaysaa wa lagu hamiyey daawd weyn kuwada hamuume ishu halaxsanaysa hablahaaga weeye marka guur la haymshee gabadhayga dhiiro quuban lamuudo kabtiyo hobqaado sanadka qudanu qof laga aroostaa hooye lagu xasuustaa marka guur la haybshe gabadhayga dhiiru uban lamuudu dartii uhu qaadu qurux sanadka aqbalo mufa laga aroostaa hooya lagu xasuustaa gaad lama barteenu wilaanta hadaa lama kareenu ruxaanad habino kulbaanad heesiyo qubay ku sabino hawshaada waaya hana qaadi maaye wiitafsaada dugsi laga helaayo wiidhabsaada fursa lagu gamaayo iyada nabaad lagu helayo waxa lagu halmaalaa uyaabaa bintaade hay lagu badhaadhay ugu lagu qaboobay ugu lama huraane dugsi lagu hirtaay cidda lagu caruuraay intaad hooyun nooshay hambaliyo salaam baan hantikaaga dhigaya amrashiyo xaq dhawr baan dusha kaa huwinaya hooye dhimashadaaduna hoogayga weeyo weligay hogaagan ka duleysiyaayo igay laabsan kugu haynayaayo singal baan u xidhayaa किसी खबर दुगाटे